bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay kitaabkii eh, masaa'il aljaahiliya lilimaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala eh, waxaa noogu dambeysay masaladii eh, sagaashan iyo lixaad aliftihaaru biwilaayati lbeyt beydka maamulkiisa iyo wilaayadiisa in ay ku faanaan eh, oo ay uga tagaan xaqii iyiyo kitaabkii allah subxaanahu watacaala iyo aayaadkii allah subxaanahu tacaala inay uga tagaan darteed in ay yihiin iniyagoo isku weyneysiinayo oo ku faanayo inay yihiin eh, dadka beytka maamulo sheekhuna marka ugu dambeyntii wuxuu kasoo hadlay dadka yacnii dad badan inay sheegtaan maadaama annaga aan makii madiine maamulno oo aan ashraafnahay dadka waxbaan dheernahay kuwo kalena meelaha waxay ku faanaan maadaama qara qurbaanada iyo nadarka iyo xoolaha qubuurta loo wada iyaga loo soo gacan gelinayo oo iyagu ay dadka nadarka uga xiraayaan ama shardiga ay uga xiraan qubuurta oo qabrigaas dadka waardiyeeyo ilaaliyo oo yacnii ku howloon kownhum ay sidaa yihiin bay dadka kale inay wax dheer yihiin u moodaan caamaduna dadkaas waxay u haystaan dad weyn marka inay yihiin oo qiimo badan marka wuxuu gaar ahaan u tilmaamay sheekh cabdulqaadir aljiilaani llah oo sheekh weyn ahaa qabrigiisa baqdaad ku yaallo waxa ay ku sameeyaan oo waxa uu yidhi wahaa-ulaai aladiina yaddacuuna intisaabahum ilaa cabdilqaadir aljiili cabdilqaadir aljiilina waa la yihaha aljiilaanina waa la yihaha kaylaanina waa la yihaha intaba Eh, kuwa u kuwa u nisbe sheeganayo oo sidaa sheeganaya fii baqdaad yaddacuuna sharafa sharaf ayay sheegtaan bisababi ri'aasatihim calaa qabri cabdilqaadir annaga sheekh hebelaan galnaa kuwo badan oo soomaalidana waa kudhwaa ku dhex jiraanoo dhahayo shiiqaasan annaga ku abtirsanaa marka waxaa weeyaan haddii marka ri'aasada dariiqada waxaa loo dhiibayaa marka kaas hadduu dhinto wiilkiisa hadduu dhinto saa un u soconaysaa waxaasay dadkii marka ugu faanayaan markaasuu wuxuu yidhi iyo wastiilaa iyo inay maamulaan bay ku faraxsan yihiin cala alnuduuri waalsadaqaati waaldabaa-ixi waalqaraabiini shirkiya waxaa la ii sheegay qabriga yacnii sheekh cabdilqaadir aljilaani qasnad weyn inay marka ku taallo lacagta lagu rido saa loogu guraayo lacagta markay buuxsantaba yacni wasaaradda awqaaftaa imaanaysa nimankii bacdiyiinta ah markaas inta furtaanay qaataan iyaga iyo waxaa wada qeybsada marka kuwa sadanada meesha ka ah masarna waa noocaas iyada laftirkeeda oo qaarkood waaba arkay aniga laftirkeyga waxaasoo kale ku sameeyaan marka meelaha allatii yatacabaduha jahalat lmuslimiina min alhunuudi walakraadi wanaxwihim kuwaasoo dad muslimiin oo jahalaa ay ku caabud ku cibaad u cibaado tagaan oo hunuud iyo akraad u badan <clears throat> markay soo xajiyaan haddana baqdaad aadaan qaar waxay dhahayeen markii dagaalada hadda baqdaad ay ka bilaabanayeen waxay dhahayeen baqdaad waa la ilaalinaa sheekh cabdulqaadir qabrigiisaa ku jiro haawadda waa kaasa yani balaayada iyo najaasada ay dhex taalle naam maxay maxay wax uga ilaalin waaye maxaa marka marka dadka waxa ilaaliya waa camalkooda naam hadday camalkooda ku dadaalaan oo alla ka cabsadaan cadowgooda waa ka adkaanayaan una dadaalaan asbaabtii ay qaataan laakiin waxaa laysku hadlaynayaa walidaalika markay tataarta kusoo duushay dimishikna dadkii joogay qaarkood jaahiliinta waxay dhahayeen yaa khaa'ifiina min atatar luuduu biqabri abi cumar yunjiikum min atatar waxaa marka waxba kama jiraan ayb sheekhulislaamna kutubtiisa wuu kaga waramaa dadka waxaa badbaadi acmaashooda weyn hadday acmaashu ka tagaan alle u dhawaanshadu ay ka tagaan hebel baa ku duugan waxba tari maysa nacam ayb bal eh, sheekh cabdulqaadir kuwa ka fadli badan baa baqdaad ku duugan eh, tataar bayna gacantooda gashay baqdaad hadda ka hor haddana waxay gacanta ugu jirta waa la yaqaanaa waaya wahum afsaqu khalqi illaahi wa adna'hum nafsan weeyaan kuwaasuu yidhi wa ardaluu khalqi illaahi maslakan kuwa noocaasoo qubuurta taagan oo dadka nadarada iyo uga xira waa dad aada u liito salaad ma tukadaan waa dad wasaqda ay ku taal iyo yacni qaabka ay yacni nuur iimaan kama muuqdo waxa noocaas oo kalena taabaa marka noogu soo dambeysay hadda waxaan aad leedahay marka haddaad tidhaahdeed maya maya sheekh cabdulqaadir qabrigiisa waxaan laguma sameeya haddaad tidhaahdeed waxaan kulaanahay ninkan soomaaliga adiga iyaa og ninka baqdaad ku noolo reer sheekhan waa reer baqdaad weeyaan waa aluusiyiintu macruuf weyan waa reer baqdaad waa nin baqdaad buu ku noolaa ku dhashay oo cumrigiisa ku dhamaystay ma adaa uga aqoon badan marka wax lagu sameeyo waxa uu yihi marka asaabicatu watiscuun masalada sagaashan iyo toddobaad iftikaaruhum weeyaan kufaanidooda ay ku faanaan bikownihim ay yihiin duriyat alambiyaa ambiyada duriyadooda inay yihiin dhal culumaan nahay iyo dhal ambiyaan nahay annaga waxa ku faanaan fa ata allaahu alla wuxuu ula yimid biqowlihi tilka ummatun tilka taadaasi ummatun weeyaan ummad qad khalad tagtay ummaddaasoo qad khalad tagtay lahaa waxay leedahay maa kasabad waxay kasbatay walakum maa kasabtum idinkana waxaad kasbataan baa leedihiin nacam taasaa marka alla subxaanahu watacaala marka ugu jawaabay marka wuxuu yihi walusi wahadihi lkhaslatu arrintan mawjuudatun ilyawma maanta waa joogtaa buu yihi fii kathiirin min almuslimiina in badanoo muslimiinta kamida dhexdooda ayay jirtaa ay joogtaa wa ra-su maalihim aliftiqaaru bilaabaa ra maalkoodana waxaa weya aabbayaalku ay ku faanaan faminhum waxaa ka man yaquulu kuwa dhahay ana min duriyati cabdilqaadir alkeylaani anisha cabdilqaadir duriyadiisaan ahay wa man yaquulu ana min duriyati axmed arifaaci axmed arifaaci dariiqada rifaaciyada ninkaa duriyadiisaan ahay kuwa dhahay waminhum man yaquulu ana bakriyun aniga bakri baan ahay dhahayo waminhum man yaquulu ana cumariyun waminhum man yaquulu ana calawiyun ow xasaniyun ow xuseyniyun walaa fadiilata lahum walaa taqwa fadiila iyo taqwana aan lahayn wkulu dalika laa yanfachum ywma laa yanfacu maalu walaa banuuna ila man ata allaha biqalbin saliim warasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquulu lifaatima nabigana faatimo wuxuu ku leeyahay gabadhiisa yaa faatimata binta muxamed laa ugni canki min allahi shay-a saasuu dhaha yaa faatimatu binta muxamed yaa faatimatu binta muxamedin laa uqni canki min allahi shay-a sidaa buu dhahaya wamaa qasdu ulaaika almuftakhiriina biaabaa'ihim wahum caaruuna can kuli fadiilatin ilaa aklu amwaali nnaasi bilbail bur ulajeedada kuwa noocaas ah sheekh cabdulqaadir duriyadiisaan ahay dhahayo wax fadiilana ama fadaailna ka dharla faanitaanka ay saa u faanayaan ulajeedo kale kama laho waxay tahay ilaa inay dadka maalkooda xaq darra ku cunaan wafi lmathali maamaaduna waxa ahayd kun cisaamiyan walaa takun cidaamiyan nacam nin lafaha ku faan ah noqonin nin dhintay aabaa-i awoogaa dhintay nin lafa ku faan ha iska ahaanin nacam ee aduu yacni nin kartile ahaw nacam soo ma garan ina alfataa man yaquulu haa ana da laysa alfataa man yaquulu kaana abi ninka dhalinyarada waxaa weeye ninka dhahay waa ikan aniga ee maaha ninka dhahay yani aabahay sidaa ay sidaaba u ahaan jiray mid kalena waxau yihi aqulu liman qadaa fi kuli yawmin yubaahina biaslaafin cidaami ataqnacu bilcidaami wa anta biana alkalba yaqnacu bilcidaami lafa miyaad iigu faanaysaa eyguba lafuu ku qancaaye nacam saasay dhaheen wma alfakru bilcadmi alramiimi wainama fikaaru ladii ybagii yabgii alfikaara binafsihi naftaada inaad marka ku kalsoonaato weeyaan allah subxaana watacaala inaad ku kalsoonaato uma naftaada taasi marka waxba ku tari ta kale waxaa weeyaan athaaminatu watiscuun masalada sagaashan iyo sideedaad aliftiqaaru kufaanid bisanaa'ici lagu faano farsamooyinka oo qofka farsamadiisa inuu ku faano ka ficli ahli rixlatayni sida dadka labada rixlo u saaxiibka ah ay ugu faaneen xirfadooda ganacsiga calaa ahli lxarhi beeraleyda ay u faaneen mushrikiin eh, alcarab laba rixlay lahaan jireen rixlat ashitaai wasayf ayay lahaan jireen oo labadaa marbay safri jireen oo tijaaraday aada u yaqaaneen dadka beeraha qoto waa ka faani jireen marka oo annagaa idinka qatarsan bay dhihi jireen marka xirfadooday ku faanaan soomaalidu marka iyaguna maxay sameeyaan waa ugu faanaan nin kastaa xirfadiisa ku faanayaa waxaa dhici karta bal soomaalidu iyo waaba tanay kasii hooseeyaan xirfooyinkayba dadka ku liidaanba soomaalida oo qofka maalan yani kabaha sida loo sameeyo yaqaano iyo kan birta tum yaqaano tumistiisa iyo tumaalay dhahayaan waa nasab dhiman iyo wax lamida nabiyullaahi ibraahim baa birta tumi jire ma adaa ka fiican marka waa jaahilnimo weeyaan taa marka iyada bal adduunka hadda muxuu ka hormaraa birtaa lagu hormaray marka waxa uu yihi aliftiqaaru bisanaa'ici ay ku faanaan farsamooyinka ka ficli ahli rixlatayni calaa ahli lxari ay yeeleen ay ugu faaneen oo kale ataasicatu watiscuun ayb masalada marka sagaashan iyo sagaalaad waxa ay tahay cadamatu dunyaa adduunyada weynaanteeda fii quluubihim ay ku weyn tahay adduunyada inay quluubtooda ay ku weyn tahay ka qowlihim ay yihaahdeen lowlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim lowlaa ay hallaa maa nuzila lagu soo dejiyo hada alqur qur'aankan qur-aankan calaa rajulin nin maa lagu soo dejiyo kaasoo min alqaryatayni labada qarya yani ka ahaaday kaasoo cadiimun weyn oo curwat bnu mascuud athaqafi ayay ujeedaan iyo waliid bnu lmugiira waliid bnu lmugiirana hadda wuxuu ahaa ninkii maka ayuu oday ka ahaa curwana daaif buu oday ka ahaa labada magaalo ninka ugu yacnii sayid labadooda sayid labadooda oday ee ugu waaweyn maxaa qur-aankan loogu soo deji waaya maxaa inankan loogu soo dejinaya wiilkan bay leeyihin nabiga ujeedaan sala allahu calayh ali wasalam oo haddii wax lagu soo dejinayo qur-aanka dadka ugu adduunyo fiican baa lagu soo deji lahaa marka adduunyada cadamatu dunyaa baa quluubtooda gashay markaasay maadiyiin bay noqdeen baxti ah marka min khisaali iljaahiliya waxaa kamid a muraacaatu dunya addunyada in aada loo fiiriyo wa cadamatuhaa fii quluubihim quluubtooda ay ku weyn tahay sidoo allaba ugaga sheekeeyey qoladaan wuxuu yihi marka eh, waa baab kale marka nubuwadana waana aayadan marka uu soo qaatay waa baab kale oo ay nebinimada nebiga ku inkirayeen sala allahu alayh waali wasalam oo waa maxay hadduu yani nebi yahay waa adduunyo badan bau yeelan lahaa nin adduunyada magayani eh, maadaama aanu adduunyo badan haysanin nebi ma noqon karo weeyaan waa marka waa nooc kale wahada baabun aakharu min inkaarihim linubuwati buu yihi wadalika anahum ankaruu awalan an yakuna nabiyu basharan markii hore waxay nebi inuu bashar noqdo waa diideen uma lamaa bukituu bitakriiri lxujaji markii lagu celceliyo xujaj badan loo keenay walam yabqa cindahum tasawurun tasawuru rawaajin lidalika arrintaana rawaaj badan inaynan ulahayn ay arkeen baa jaa-uu bilinkaari min wejhin aakhara dhan kale kasoo gala inay wax ka inkireen oo faxakamuu cala allahi subxaanahu an yakuuna rasuulu axada haadayni waxay xukumeen marka rasuulku inuu labadan mid kamida inuu noqdo labadan nin muxuu u noqon waayay bay yihaahdeen ayb marka ilaahay subxaana watacaala adduunyada marka wuxuu ka tilmaamay ugu dambeyn aayadaha waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun adduunkan ay kulminayaanba waxaa ka wanaagsan naxariista rabbi baa ka wanaagsan marka naxariista rabbi baana nebiga waxyiga oo ugu yimid waxyiga lagu siiyey marka ma inaad tiraahda marka wa anta taclamu ana kaiira min annaasi alyawma maanta waxaad ogtahay buu yihi dad badan oo dadka kamid a calaa maa kaana caleyhi ahluljahiliyati inay yihiin fii hadihi alkhasla fataraahum waxaad arkaysaa laa yactabiruuna alcilma cilmiga eegi maayaan idaa kaana saaxibuhu faqiira alxaali <coughs> maanta waxaad arkaysaa ninku hadduu faqiir iska yahay adduunyo badan uunan haysanin cilmigiisa iyo labaa feerinayaba nacam ayb oo laba laba walaal kii lacag lahaa weyn aa lagu leeyahay nacam saasay ku maamaahay wayanduruuna ila alghaniyi bay eegayaan wayactabiruuna aqwaalahu nin caalima iyo nin xoola leh maanta hadday hadal hala dhegeysta hadday noqoto kan xoolaha le maal kale baa la dhegeysanaya walilahi daru lqaa'il buu yihi ruba xilmin adaacahu cadamu lmaa liwajahnin qaطaa calayhi naciim saasuu yihi almiatu masalada boqolaad ataxakumu weeyaan taxakum cala allahi alla korkiisa wax lagu la dul saaro wax lagu xukumo taxakum lagu sameeyo kama fi laayati saabiqati oo waxay yidhaahdeen maxaa qur-aanka loogu soo deji waayo labada nin taxakum cala allah weeyaan marka in masaa-il jaahiliya weeyaan oo markuu ilaahay hebel wax siinaayo maxaa dhacay maa hebel siiya waa taxakum dadku waa wayna sameeyaan qaarkood dadka alwaaxidatu bacda almia masalada koowaad boqol kadib yani boqol iyo ko isdiraa fuqaraa fuqarada oo la xaqiro dadka fuqarada oo la xaqiro ayaa kamid a ah masaa'il jaahiliya ayb faataahum llahu alla wuxuu ula yimid biqowlihi qowlkiisa walaa tatrudi ladiina kuwii eryin yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaayey bilghadaati aroorti iyo walcashiyi galabkiiba kuwa rabbigood caabudaayey waayahay marka wuxuu leeyahay fuqarada la xaqiro isdiraa fuqaraa ayb oo waxay yidhaahdeen marka nebiga waay meelo badan waa kusoo marnay tan oo kale ayb nacam taasaa marka ku timid aayaddan marka marar badan baan idana soo marno maa calayka min xisaabihim min shay wamaa min xisaabika calayhim min shay fatadrudahum fatakuna min adaalimiin ayb waayahay marka wuxuu yidhi athaaniyatu bacda almia masalada boqolaad laba kadib boqol iyo laba yani masalada boqol iyo labaad ramyuhum tuuristooda atbaaca rusuli ay ku tuuraan ay ku ganaan rususha atbaacdooda bicadami likhlaasi inay ku tuuraan bicadami likhlaasi inay ku tuuraan ikhlaas la-aan daacadnimo la-aan wa dalabi dunya addunya raadis faajaabahum alla wuxuu ugu jawaabay marka biqowlihi maa calayka min xisaabihim min shay adiga dushaada ma ahanin xisaabtooda waxba alaaya iyo amhaalihabu ugu jawaabay taana marka waa yeelaan oo waxay ay sameeyaan inay dadkii marka ku yiraahdaan dadka yani diinka la yimaado ri-aasa doon iyo madaxtinimo doon baa tihiin inay yihaahdaan macno noocaas oo kale ah inay ku sheegaan taas ayaa badan ayb naam marka eh, tan hore waa eh, fuqarada inay xaqiraan middan waxay tahay atbaacu rusul ayay waxay ku tuhmayaan ay ku tuureen ikhlaas la-aan iyo iyo adduunya raadis nacam waatay markay yihaahdeen watakuna lakum alkibriyaau fi lardi waxaad yani u timaadeen qaaluu aji'tanaa litalfitanaa cama wajadnaa caleyhi aabaa'ana watakuuna lakuma alkibriyaau fi lardi inaa aabayaalkeen waxaan kasoo gaarnay naga leexisid watakuuna lakuma alkibriyaau adiga iyo walaalkaa haaruun inaad madaxtinimada idinka iyo sarreynta inaad yeelataan baad inay idin ahaataad dooneysaan waa waxay ku tuhmayaan madaxtinimo inay ku raadinayaan taa waxaa kaloo qowmu nuuxna alla uu ka sheegay inay yihahdeen maa hada ilaa basharun milukum yuriidu an yatafadala calaykum inuu idinka kormaru rabaa waxyaabahaas ay marka dhihi jireen marka alla subxaana watacaala marka wuxuu ku radiyey maa calayka min dadkaan adiga xisaabtooda iyo waxa ay sameynayaan shuqul kuma leed xaqa raac nacam hadda laftirkeeda marka waxaa weeyaan dadka diinta sheegaya dad baa intaasoo boqolaal tuhmo ayay ku tuhmayaan oo ay ku tuuraayaan marka waxa uu yidhi ayb ramyuhum tuuristooda ganistooda atbaaca rusuli ah, ay ku tuuraan bicadami ikhlaasi ikhlaas la-aan iyo dunya addunya raadin faajaabahum wuxuu ugu jawaabay biqowlihimaa calayka min xisaabihim min shay alaaya athaalithatu bacda almia masalada boqol iyo saddexaad alkufru bilmalaaikati malaa-igtoo lagu gaaloobo alraabicatu bacda almia masalada boqol iyo afaraad alkufru birusul rususha oo lagu kufriyo oo lagu gaaloobo alkhaamisatu bacda almia masalada boqol iyo shanaad alkufru bilkutub kutubta oo lagu kufriyo oo lagu gaaloobo asaadisatu bacda almia masalada boqol iyo lixaad alicraadu ka jeesasho camaa jaa can illaahi waxa alla xaggiisa ka yimid laga jeesto yacni intaan o dhan waxaa weya arkaanuliimaan bay beeninayaan taas isugu imaaneysaa ayb malaa iyo kutubta iyo rususha iyo yowm alaakhir inay beeniyaan kaana qur-aanka meelo badan buu alla kaga warramay bacdiga inay beeniyaan zacama aladiina kafaruu an lan yubcatuu qul balaa warabbii la tubcahunna iyo aayaad kaloo fara badan asaabicatu bacda almia masalada boqol iyo toddobaad alkufru bilyowmi alaakhir maalinta aakhiroo lagu kufriyo athaaminatu bacda almia masalada boqol iyo sideedaad altakdibu biliqaa'i illah la kulanka alloo la beeniyo ayb inahaas dhan baa muctaqadaat ljaahiliya ka mid a nacam ataasicatu bacda almia atakdiibu bibacdi maa ahbarat bihi rusul rususha waxa ay sheegtay qaarkeed oo la beeniyo can ilyowmi alaakhiri ay ka sheegtay kamaa fii qowlihi ulaaika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim waliqaa'ih ulaaika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan kafaruu ku gaaloobay biaayaati rabbihim rabbigood aayaadkiisa iyo waliqaa'ihi la kulankiisa wa minhaa waxaa kamid a taasi atakdiibu baaneynta biqowlihi maaliki yowmi iddiin wa qowlihi ay beeniyeen laa baycun fiihi walaa khullatun walaa shafaaca wa qowlihi iyo ilaa man xad shahida bilxaqi ka marqaati kaca xaq laa ilaha illa allah wahum yaclamuuna iyagoo laa ilaha illah garanaayo ayb marka yani in adduunye ay la weyntahay qulubtooda maqaasida dadka inay tuhmaan saasaa ujeedaa oo dad alla dadka rususha raaca niyadooday tuhmayaan waxaasay ujeedaan kanay ka rabaan saanb dad badanoo noocaasna waa jiraan hadda naam oo qofkii markuu arko wax xaqa ama wax wanaagsan oo la samaynayo maya saasay ujeedaan maya qasadkooda waa kaa iyo kaa udhahayaan masaaishan kalena arkaanulyman bay ku tacaluqaan dhammaantood naam waana la yska garanayaa adiladoodu waa adilo iska waadix ah bay wada ayay u badan tahay alcaashiratu bacda almia masalada boqol iyo tobnaad qatlu ladiina ya'muruuna bilqisti min annaas qatlu ladiina kuwii dilkooda ya'muruuna farayaan bilqisti cadaaladda min annaasi dadka ka mid a in aladiina yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna anabiyiina bigayri xaqin wayaqtuluuna aladiina ya'muruuna bilqisti min annaasi fabashirhum bicadaabin aliim oo yahuudda waxaa weeyaan ambiyada ilaahay bay laayi jireen dadka cadaaladda ee wanaagga faray laayaan oy laayi jireen jaahiliyaduna saasoo kale ay sameey jirtay mushrikiintii wax allaale wixii iyaga la halmaalana sidaasay hadda sameeyaan oo waxaa weeyaan waxaad arkaysaa dad badan hubkii muslimiinta dalka islaamka in lagu difaaco la rabay maalkii in lagu difaaco la rabay wax walbo waxaa weeyaan hubkii islaamka iyo dadkii muslimiinta in lagu ilaaliyo lagu kala celiyo iyagii cadowgoodii looga celiyo la rabay cid kale uma wato wadaad masaajid fadhiya unba u wataa bis nacam oo waxuu ka bi-inaa aan jirin xataa maxaad u sheegaysaa maxaa qaala allahu qaala rasuulu aa u sheegaysaa marka aladiina ya'muruuna bilqisط min annaas ayay dadkaa marka sidaabaa lagu yaqaanaa nacam ayb waayahay marka waxaa sidoo kale qof allaala qofkii oo wej xaqa u caddaado dadkana ka leexiyo yacni qof kasta qofka xaqa cid allaale cidda xaqa wejigiisa istaagto ummaddana ka leexiso dadka ducaadda dadka alle ugu yeerayana disho oo layso iyo kuwa dadka macruufka faraya munkarka ka reebayo kuwa dadka laayo way soo gelayaan aayaddan nacam way soo gelayaan sida shuraaxdu ay tilmaamayaanba nacam alxaadiyata cashara bacda almia boqol kow iyo toban aliimaanu biljibti jibtiga oo la rumeeyo wadaaquuti iyo daaquut <coughs> alimaanu biاljibti wالطaaguut qaala tacala alam tara ilى اladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuminuuna biاljibti wالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila sixirka la rumeeyo weeyaan lagu shaqaysto la rumeeyo yani inuu jiro in la rumeeyo ma aha inuu jiro waa la rumaysan yahay qur-aankana waa sheegay sunnadana waa tilmaamtay laakiin macnaha waxaa loo jeedaa sixirka in iimaankaaga uu ku salaysnaado inuu isaga wax dhibo oo idinka alla la-aantii inuu wax ku dhibo kale iyo in lagu shaqaystaba isagaas iyo wadaaquuti daaquudkuna waxaa weeyaan waa cid kastoo xadka laga bixiyo xadkeeda laga bixiyo waana kasoo hadalnay waayahay athaaniyata cashara bacda almia boqol iyo labaiyo toban tafdiilu diini lmushrikiina calaa diini lmuslimiin mushrikiinta diintooda oo la fadilo laga fadilo diinta muslimiinta oo maxaa ka mid a mathalan haulaai ahdaa min wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila ayagoo yahuudi ayagoo og nabiga inuu xaq yahay ayaa diintiisiibay waxay ka fadilayaan tii yani diintii mushrikiintay fadilayaan midda nebigay ka fadilayaan oo tan tan tan mushrikiintaay weyneynayaan wahaakadaa dad badan oo juhaalo muslimiinta kamid a ah arkaysaa waxay leeyihiin yani islaamkii iyo diintii iyo dadkii muslimiinta gaaladii bay ka fadilayaan wallahi gaalada anaga naga fiicanay ay kuleeyihiin nacam nagama fiicna qof muslima gaal qof muslima kama fiicno mahma kaana wax allaale waxuu doona ha ahaado waayahay athalitata cashara bacda almia boqol iyo saddex iyo toban labsu lxaqi bilbail xaqi iyo baailkii la dhexgeliyo oo laysku dhex daro walaa talbisu lxaqa bilbaili watatumu lxaqa waantum taclamuun culamada waxay ku fasireen mufasiriintii selafka yahuudiyada iyo islaamka ha isku dhex qasinina soo ma garan haddana mabdaa la wado mashruucan la waday taqriibu ladyaan diimaha in laysku soo dhaweeyo ciddii doontaba ha dhahdee oo diimihii baa laysku soo dhaweynayaa waa laysdhexgelinayaa adyaan samaawi ah bay isla wada yihiin dhammaantood waa wada mu'miniin yahuud iyo nasaare iyo muslimiinta waa laysu keenayaa mabda-an weyaan nacam sheekh bakar abu zayd raximahullah asagana kitaabba uu ka qoray ee masaladan uu ku ibdaalinayo nacam markii horena azharay ka bilaabatay haddana meelo katara bayba kusii socotaa araabicata cashara bacd almia boqol iyo afariyo toban kitmaanu lxaqi xaqa oo la qariyo maca alcilmi bihi isagoo la ogyahay xaqii oo la ogyahay in la qariyo laakiin haddii loo qarinayo maqsad sharci waa banaan tahay dadka cuquushooda in lagula khitaabo khaadibu nnaasa biqadri cuquulihim cali baa laga wariyey dadku marka hadday waxa ku fidnoobayaan marka waa laga qarinaya waxaa laga hadla haddaan sabab sharciga lagu qarinin kitaab ulcilmi baad ka fiirinaysaa min saxiix lbukhaari meelaha dambe kitaab lcilm juska koowaad kitaab ulcilmi meelaha dambe alkhamisata cashara bacd almia boqol iyo shan iyo toban qaacidatu dalaal baadida qaacidadeeda wahiy alqowlu cala allahi bilaa cilmin ilahay in wax laga sheega cilmi la-aan ilaaha yiri saas buu alla yiri la yiraha alla in been laga sheego adoon aqoon u lahayn inaad alla xaggiisa wax ka sheegto dadka dhahaya marka kani waa xalaalkan waa xaaraam waa soo gelayaan waana dunuubta midka ugu xun qaacidada shirkiga ku dhisan yahan qul inamaa xarama rabbi alfawaaxisha ma dahara minha wma baطn wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaqi وan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana وan taquluu calى اllahi ma laa taclamuun say u kala dambeeyaan bay u kala xun yihiin asaadisata cashara bacda almia masalada boqol iyo lixiyo tobnaad altanaaqud lwaadixu tanaaqudka iska cad lamaa kadabuu bilxaqi markay xaqa beeniyeen kamaa qaala tacaala bal kadabuu bilxaqi bay beeniyeen lamaa jaa-ahum kolku u yimid fahum fii amrin mariij fahum iyagu fii amrin bay ku sugan yihiin arrin mariijin ay mukhtalidin isdhexyaacsan mubtadic kasta marka waa mutanaaqib istanaaqudayaa mar walba taasaa laazimaysa ummadan mubtadicadeeda iyadana waa laazimaysaa asaabicata cashara bacd lmia boqol iyo toddobiyo toban aliimaanu bibacdi lmunazali duuna bacdin kutubta lasoo deji kitaabka la soo dejiye qaar in la rumeeyo qaarna laga tago afatuminuuna bibacdi lkitaabi watakfuruuna bibacdin waa soo marnay ahaaminata cashara bacda almia masalada boqol sideed iyo toban muqaasamatuhum doodooda fimaa laysa lahum bihi cilmun wax aanay cilmi ulahayn inay ku doodaan oo waa maxay waxaanay cilmi lahayn bay ku doodayan waa ka alla dhahaya subxaana watacaala ha antum haaulaai xaajajtum fima lakum bihi cilm falima tuxaajuuna fima laysa lakum bihi cilm ataasicata cashara bacda almia boqol sagaal iyo toban altafriiqu bayna arusul rusushoo la kala geeyo oo iimaanka lagu kala geeyo yani alcishruuna bacda almia boqol iyo labaatan dacwaahum sheegashadooda itibaaca salafi inay raacayaan salafka maca tasriixi bimukhaalafatihim iyagoo cadaynaya inay khilaafayaan annaga rusushii baan raacsannahy annaga waxaan raacsannahay salafkii annaga waxaan raacsannahay saxaabadii ayay kuleeyihiin dariiqoodana waa khilaafsan yihiin xataa riwayad ayb ayib oo taa marka ay sheegtaan nacam taasay marka ayay ku dhaqmaan nacam oo yahuud iyo nasaaro iyo ahlu dalaal islaamka u nisbo sheegta mid kastaa wuxuu sheeganayaa mu'miniintii ka horreysay inuu ku dayanayo waana been nacam ayib waxaa daabidka saxdaana waxaa weeyaan ciddii saxaabada dariiqooda marto ayaa dariiqii salafka ku taagan waayahay alxaadiyatu alcishruuna bacda almia boqol iyo labaatan iyo kow saduhum can sabiili illahi man aamana saduhum ka reebidooda can sabiilillahi ka manciyaan man aamana bihi ciddii rumaysay athaaniyatu walcishruuna bacda almia boqol iyo labaatan iyo labo mawadatuhum jacaylkooda alkufra ay jecel yihiin iyo walkaafiriina iyo gaalada oo taraa kahiira minhum yatawallowna aladiina kafaruu oo yahuuddu saasay ahaayeen gaaladay wala siinaayeen markaa muminiinta in badanoo kamidana iyaguna waxaa ku dhaceen aلثالثة والعشhروuنa bعd المئة boqol iyo labaatan iyo saddex والثالثة والرaaبcaة والkhاamiسaة والساadiسaة والسaaبcaة والثاaminaة والتaaسcaة والعشhروuنa iyo تmaamu ثaلaaثiin iyo boqol iyo soddon iyo والwaaxidaة والثaلaaثuuna bعd المئة iyo boqol soddon iyo ko intaba alciyaafaة weeyaan والطرق والdiyaraة والkahanaة والتaxaakum ayb marka masalada kale marka iyada waxay noqonaysaa taas ayb ciyaafada waxaa weeyaan shimbirkoo la kiciyo shimbirkoo la kiciyo wadarqu faalka wadiyaratu baasaysiga walkahanatu kitaab gaablownimada wataxakum ila daaquud daaquudkoo loo xugun tago allaala wixii yani ilaahay ka soo haro loo xugun tago ama waxaan ujeedaa wax allaala wixii xadkooda la dhaafiyo oo saxarada iyo wax lamidka oo kale loo xugun tago iyo wakaraahatu ataswiiji bayna alciideyn labada ciid dhexdooda in la guursado nacidda la nacayo waxaasoo dhan marka min masaa'il ljaahiliya ka tahay sheekhu kitaabka intaan buu ku dhameeyey waxaana masaa-iluljaahiliya marka badankeed masaa uu kasoo qaatay kitaabka la yidhaahdo iqtidaau siraati lmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim kitaabkaas inaad daalacato ood aragto ayaa aada iyo aada masaa-ishan aada ugaga dhargeysaa waxaa jirtay laba mas'alo oo aan ka tagnay oo kitaabka yani kamid marka adugu marka masaa in lagu baraarugsanaado weyaan nam ayb ayb laba mas'alaan ka tagna laba mas'alo waxay ahaayeen mas'alada afartan iyo koowaad nisbatu naqaa-is ileyhi ilaahay in nuqsaan loo nisbeeyo subxaanahu kalwalad ilmo walxaajati baahi watacabi daal maca tanziihi ruhbaanihim can bacdi dalika ruhbaantooda iyagoo ay ka nasahayaan weliba waa soo sheegnay iyado laftirkeeda ashirku fi lmulki mulkigu alla loogu shirki sameeya ka qowli lmajuus majuusta oo kale labadaa masalaan ka tagnay insha allahu tacaala kitaabka intan bau noogu dhammaaday ilaahay waxaan u uweydiinaynaa musanifka kitaabka inuu alleh ugu gargaaro oo ugu naxariisto ugu dembi dhaafo annagana ilaahay inuuna fahamsiiyo nagana dheereeyo dariiqa jaahiliyada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi saxbihi wasalam